بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المصنف رحمه الله فصل أي هذا فاصل المضمر مضمرك والضمير إيا ضميرك اسمان لبا اسم وي لبدا اسمي لما أي للذي كي أهاذي وضع لدجيه وماغا لمتكلم إلى متكلم من هذا لو دجيه wadalika tusaale kacana iyo wixii lamid ah weeye aw mukhaaabina ilaa mukhaaabin mid lala hadlayo loo dejiyey wadalika tusaale kacanta weeyi aw haa'ibina ilaa haa'ibin mid haa'iba ah oo laga sheekaynayo loo dejiyey wadalika tusaale ka huwa weeye wayanqasimu waa qaybsamayaa ay huwa damiirkii ilaa mustatirin mid qarsoon buu qaybsamayaa wabaarisin w ilaa baarisin mid muuqda ayuu qaybsamayaa falmustatiru ay fadamiiru damiirka almustatiru qarsoon maa ismi weeyi laysa maaga suuratun suura ayna u ahaanin fi lafdi ay fikalaami hadalka dhexdiisa wax suura oo muuqaal ah kuma leh wahuwa damiirkii imaa mustatirun imaa mustatirun inuu yahay imaa damiirun damiir inuu yahay damiirkaasoo mustatirun qarsoon istitaaran qarsoonid istitaarkaasoo wujuuban ay daa wujuubin waajibnimo u saaxiib ah wadalika tusaale kalmuqadari waxa fiican kan mustatiri siduu kawaakibku qoray sosaynoma qori wadalika tusaale kalmustatir ka ku qarsoon oo kale weeyi fii ficli amrin waaxidi ka keliya amarkiisa ficilkiisa waaxidka almudakari labkaa wadalika tusaale kadrib garaaciyo wixii lamid ah weeyi waqum kaciyo wixii lamid ah weeyi wa fi lmudaarici wa kalmustatiri ka ku qarsoon oo kale weeyi fi lmudaarici mudaarica la bilaabay bitai khitaabi lwaaxidi ka keliya ee lala khitaabaya ta'diisa lagu bilaabay waaxidka almudakari ee labta ah wadalika tusaale ka taquumu waad kacaysaa weeyi wa tadribu waad garaacaysaa weeyi fi mudaaric ay wakalmustatiri ka ku qarsoon oo kale weeyi fi mudaarici mudaarica dhexdiisa mudaarica almabduu'i la bilaabay bilhamzati hamzada lagu bilaabay wadalika tusaale ka aquumu waan kacayaa weeyi wa adribu waan garaacaya aw binnuuni aw kalmustatiri ka ku qarsoon oo kale weeyi fi mudaarici mudaarici dhexdii mudaarica almabduu'i la bilaabay binnuuni nuun lagu bilaabay wadalika tusaale ka naquumu waanu kacaynaayo wixii lamid a waanu garaacaynaa wa imaa mustatirun inuu yahay damiirkaasi mid mustatira oo qarsoon istitaaran qarsoonid istitaarkaasoo jawaasan ay daa jawaasin banaanaasho u saaxiib ah wadalika tusaale kalmuqadariyay kalmustatirka ku qarsoon oo kale weeyi fii naxwi zaydun zayd yaquumu waa kacayaa wahindun gabadha hinda la idhahda taquumu waa ay kacaysaa walaa yakuunu ma ahaado almustatiru mustatirku ma ahaado ilaa damiira rafcin damiiru rafca mooye wax kale ma ahaado imaa faacilan faacil mooye ow naaib alfaacili faacil mid naaib ka a mooye wax kala ma noqdo walaa yakunu ma ahaado almustatiru mustatirku ilaa damiira rafcin damiiru rafca mooyaane imaa an yakuuna inuu yahay damiiru rafcahaasi faacilan faacil inuu yahay aw naaiba faacilin aw naaib alfaacili ama naaibu faacilin yahay labada waa midun wlbaarizu baarisku maa ismi weeyi maaga oo lahu maaga uu usugnaaday suuratun suuro fi lafdi ay fi lkalaami hadalka ay ugu sugnaatay wayanqasimu waa qaybsamaa ay huwa damiirku ilaa muttasilin mid la xidhiidhsaday bicaamilihi caamilkiisa iyo wa munfasilin ay waa ilaa munfasilin mid ka soocmay can caamilihi caamilkiisa falmuttasilu ay fadamiiru damiirka almuttasilu la xidhiidhay caamilkiisa huwa damiirka mutasalka ahi alladii ka weeyi laa yuftataxu ay laa yubtadaw aan lagu bilaabayn bihi ladiiga annutqu nudqiga iyo dhawaaqa aan lagu bilaaban hayn hayn annutqu bimacnaa oo walaa yaqacu aan dhacahayn bacda ilaa ilaa dabadan aan dhacayn xilima fi ikhtiyaar xaalat ikhtiyaar ma dhici karo wadalika tusaale ka tahay qumtu waan kacaya iyo wixii lamida tadeeda weeyi qumtu waan kacaya wixii lamida tadeeda wa ka kaafi akramaka akramaka iyo wixii lamida kaafteeda wlmunfasilu ay wadamiiru damiirka almunfasilu munfasilkii huwa damiirka munfasilkii maa damiir weeyi yuftataxu ay yubtadaw lagu bilaabo bihi ladiga bihi maaga annudqu hadalka lagu bilaabo bimacnaa mubtadu noqon karaa weyde sooma oo wayaqacu dhacaa bacda ilaa ilaa dabadeedna dhacaa xilli buu dhacaa isagu fii xaalati ikhtiyaar wadalika tusaale naxw ana iyo wixii lamid aweeye ah taquulu waxaad odhanaysaa ana anigu muminun nin mumina ayaan ahay wamaa qaama ma kicin ana aniga mooyaane wayanqasimu waa qaybsamaya almuttasilu muttasilku ilaa marfuucin mid la rafciyey buu qaybsamaya maxalan xagga maxalka laga rafciyey wa mansuubin aywa ilaa mansuubin mid la nasbiyey buu qaybsamaya maxalan xagga maxalka laga nasbiyey wa majruurin aywa ilaa majruurin mid la jaray buu qaybsamaya maxalan xagga maxalka laga jaray falmarfuucu ay fadamiiru damiirka almarfuucu la rafciyey falmuttasilu dheh falmutasilu mutasilka almarfuucu la rafciyey naxu darabtu waan garaacay weeyi wa darabnaa waanu garaacnay weeyi wa darabta niyahu waa lagu garaacay weeyi wa darabtii gabar yahay waa lagu garaacay weeyi wa darabtumaa labadiinana waa laydin garaacay weeyi wa darabtum jamcina ragga ah waa laydin garaacay weeyi wa darabtuna jamcina dumarka waa laydin garaacay weeyi wa daraba waa garaacay weeyi kii maqna wa daraba labadii maqnaa way garaaceen wa darabuu jamci ragga maqnaa way garaaceen wa darabat wlmansuubu wlmutasilu mansuubu mutasilka mansuubkii naxu akramanii wuu imaamuusay weeyi akramanii zaydun zayd baa imaamuusay wa akramanaa zaydun zayd baana maamuusay wa akramaka zaydun zayd baa ku maamuusay nin yahow wa akramiki zaydun gabadhahay zayd baa ku maamuusay wa akramakumaa zaydun zayd baa labadiinan oo idin maamuusay wa akramakum zaydun faacilkii soo qadar zayd baa idin maamuusay jamc yaw raggiihi wa akramakumna zaydun zayd baa idin maamuusay dumar yahow wa akramahu kii maqnaa zayd baa maamuusay wa akramahaa tii maqnayd zayd baa maamuusay wa akramahumaa labadii maqnaa waa la maamuuso zayd baa maamuusay wa akramahum jamci ragga maqnaa zayd baa maamuusay wa akramahuna jamci dumarka maqnaa zayd baa maamuusay wlmajruuru ay wlmutasilu mutasilka almajruuru la jaraya kalmansuubi lato wlmajruuru ay wlmutasilu mutasilka almajruuru la jaraya kalmansuubi ay kalmutasililmansuubi mutasilkii la nasbinayey oo kale weeyi fi suurati xagga suurada ayuu kala ilaa annahu ha yeeshee mutasilka majruurka ah dakhala waxaa galay calayhi isaga dushiisa caamiluljari jar caamilkii baa gelaya oo dee maadaama isku suura noqdeen maxaynu ku kala garanaa kaana caamilu nasbaa galay kanna caamilujar baa galay wadalika tusaale naxu mara zaydun zayd mara waa maray bi aniga ayuu i maray wa zaydun zayd mara waa maray binaa anaga ayuuna maray ilaa aakhirihi ilaa tusaalayaasha aakhirkooda lagala gaaro oo maxay ah wazaydun zayd mara waa maray bika adiga wazaydun mara biki wazaydun mara bikuma wazaydun mara bikum wazaydun mara bikunna wazaydun mara bihi wazaydun mara biha wazaydun mara bihima wazaydun mara bihim wazaydun mara bihinna wayanqasimu lmunfasilu waaya sheekhu raximah llahu tacaala halkan wuxuu ka gudagalay macrifada waa lix qaybood buu inagu yidhi siday u kala macrifo badnaydna waa sidaa uu u kala tartiibiyey kadibna mid kasta fasal gaara ayuu uguntay fasal gaara ayaa uu u guntay de waayo waa mutamim sooma waxyaala ajrumigi waxa weeyaan aanu inoogu sheegin ayuu inoogu tilmaamaya marka wuxuu yidhi mudmar iyo damiir waa laba magac mudmar iyo damiir fahma mudmarka wax gaara loo yaqaan damiirkana wax gaara loo yaqaan ha odhanin oo mudmar mar gaara la isticmaalna damirna mar gaara la isticmaala sida maaha mudmar iyo damiir macnaahuma waaxidu macnahoogu waa shay keliya mudmar iyo damiirhe macnaahuma waaxidu macnahoogu waa shay keliya wa hadihi tasmiyatu istilaaxun lilbasriyiin istilaaxa kan ah haddee damiir maqashid ama mudmar waxaa iskale nimanka basriyiin la idhahba qowlkaa isticmaala istilaaxa haddeed maqashid alkinaayatu walmukana alkinaayatu walmuknana waad odhan kartaa labada haddii aad maqashidna waa istilaaxun kuufiyun nimanka kuufiyiinta la idhaahdo markaa damiiryo mudmar basriyiin baa le isticmaalka istilaaxa kinaaye iyo almukanaan ayaa iskale nimanka kuufiyiinta la ydhahdaa iskale soo basiid maa marka wuu inoo tacriifiye damiir maxaa la dhahdaa damiiryo mudmar wuxuu ku yidhi waa laba magac labada magac waxaa loo dejiyey mutakalim iyo mukhaatab iyo haa'ib muxuu u jeedaa damiirkii biictibaari dalaala marka la eego xagga tusinta u macno ku tusinayo saddexdaa mid weeye ama mutakalim buu ku tusin waa laba ama mukhaatab buu ku tusin waa shan ama hayb buu ku tusin waa shan labi iyo tobankaa macnuhu ina tusinayo markaynu ka eegno waxaa loo qaybinaya saddexdaasoo loo qaybinaya maa yadulu calaa mutakalimin wama yadulu ala mukhaaabin wama yadulu ala haa'ibin marka sadarka intaasu kaga sharxay sadarkaasi sharxiis waa intaa macno badan kuma fadhiya soo ma fahmi halkan inoogu qoran ila waxaynu nidhi macrifadu way kala macrifo badan tahay soo ma damiir baa u macrifo badnaa soo ma damiir kolka laga yimaado waxa weeyaan asmaa ullah marka laga yimaado maxaa noo yimide damiirku muu kala macrifo badan yahay mise waa mid isaga lafdiisu kutubtii hore inu culima kusoo qaadana maxaynu odhan jirnay mutakalimka ayaa ugu macrifo badnaa yaa ku soo xigay mukhaaabka yaa u dambeeya aa'ibka waxaa jiri jiray hal bayd aynu ku jimcin jirno aynu ohan jiray xifdiya mar kasta yaa xasuusan waacrafu damaa'ir takalumu uma khiaabun haybatun mutamimu halkaa bayd baa lagu dambeeya iska ilaaliya waacrafu damaa'ir takalumu damaairta waxa ugu macrifo badan damiirka mutakalimka loo yaqaano uma khiaabun hadana damiirka mukhaadabkaa ku xiga haye waacrafu damaairi takalumu uma khiaabun haybatun mutamimu haybaha ayaa sii dhamaystiraya marka beytka hadda iska xifdido uu fudaanaya mar kasta ku xaadarsan kartaa soo ma marka saasay u kala macrifo badayin sababtu waa maxay sheekhu sharix imiimo qoraye waxa weeyaan qaacido ayaa jirta ah damiirka mutakalimkii marjicu ma baahno damiirka mukhaadabkiina marji uma baahno laakiin damiirka loo yaqaan damiiru aybuhu marji buu ubahanya meel uu noqdo isagu ubaahanya saxiix walala sida aawadeed isaga rudbadiisa way dambaysaa soo ma aragti markaa shaarix uu idin qorqoraya dhowr baynu ka tilmaami doonaa marjica uu noqonayaa imaa an yakuna marjiuhu macluuman marji uu u noqonayaa damiirkani inuu macluumba yahy kitabkaa idin qoray inuu malum yahay in la garanayo inaa anzalnaahu fi laylati lqadri inaa anzalnaahu damiirkani waa damiiru qayba sooma halkuu unoqonaya qur-aanku unoqonaya aadan kaso orasa ma lagaga soo sheegay ma lagu soo sheegay lafdi qur-aan waa maya sooma laakiin maxaa laga garanaya de siyaaqad inaa anagu anzalnaahu waanu soo rognay oo waanu soo dejinay hu qur'aanka wey ee ayil qur'aana saasuu noqonaya markaa ima an yakuna marjicuhu macluuman in siyaaqa laga fahmayo wa ima an yakuna marjicuhu mutaqadiman aye lafdan wa rutbatan lafdan wa rutbatan marjica damiirkani uu u noqonaya inuu kaga horeeyo xagga lafdiga iyo xagga rutbada labadaba inuu kaga horeeyo macnaheeda fahma marjica damiirkani uu u noqonayaa shaygan uu u noqonayaa wuu kaga horeeyaahe lafdan wa rutbatan lafdan waa maxay dhawaaqa wa rutbatanna waa maxay waa xagga darajada weeyaan tusaale wlqamara qadarnaahu wlqamara qadarnaahu wlqamara qadarnaahu hudan waa damiir hayba soo ma yuu u noqonaya qamarku u noqonaya qamarkani lafdi ahaan wuu kaga horey agga dhawaqda wuu ka horeya waad arkaysiba muna kaga horey xagga dhawaqa xaggii rutbadana waa kaga horeeya oo baabkan waxaa loo yaqaana sheekha inoo keeni doonee baabulishtiaal baa loo yaqaana baabulishtiaal baa loo yaqaana ismigan meesha yaallay alqamara ahi ficil maxduufu u oo waa maxay waqadarna alqamara qadarnaahu weeyaan markaa ficilka dambe ee qadarnaahu waa mufasir waxbuu cadaynaya ficilka hore ee go-anee mafcuulka uu yahay ismiga joogaana waa maxay waa mufasar ficilka mufasirkaa iyo mufasarkana kee daraja ahaan ka horeeya mufasar ka horeeya de kala cadaynaya horeeya de mufasirkuna u marka kaasina waa maxay waa ima an yakuna aw mutaqadiman lafdan wa rutbatan inuu labadiiba kaga horay saxiix walala waa basiid bayla tahay ow mutaqadiman lafdan laa rudbatan xagga lafdiga ayuunbuu kaga horeeya laakiin xagga rudbada kagama horeeyo waid ibtalaa ibraahiima rabbuhu rabbuhu damiirka ku jira ayuu noqonaya ya ibraahim buu noqonaya ibraahim xagga lafdiga inuu kogu kaga horeeyade laakiin xagga darajada kagama horeeya limaada rudbada mafcuulku waa atakhiir inuu facilka ka dambeeyo somaade sidaa aawadeed lafdi ahaanubuu kaga horeeyaaye laakiin rudba dee kagama horeeyo oo faacilka ayaa rutba ahaan iyo daraje ahaan ku horeeya mafcuulkuna daraje ahaan wuu ku dambeeya marka kaasna muxuu noqonaya aw mutaqadimun lafdan laa rutbatan soo ma ka ka soo horjeeda muxuu noqonaya aw mutaqadimun rutbatan laa lafdan rutba ahaan buu kaga horeeya laakiin lafdi ahaan kagama dambeeyo kagama horeeyo fa awjasa fi nafsihi khiifatan muusa ah, fa awjasa fi nafsihi khiifatan muusa faawjasa fii nafsihi damiirkan ayuu noqonaya muuse u noqonaya damiirku muuseaniga muxuu kaga horeeya wuu kaga horeeya soo ma laakiin rutba ahaanta kagama horeeyo limaada sababtu waa maxay faacilka rutbadiisu waa maxay wa ataqdiim wa ataqdiim markaa faawjasa muusa fii nafsihi khiifatan wey soo ma markaa waxaa lafdigii iyo khudbadiiba uu kaga dambaynaya waa lix masala ka soo baxaysa iyaga insha alla mar kalean dhiganana afartaasu soo xifdiya insha alla ya ima an yakuuna marjicuhu mutaakhiran wa ima an yakuuna mutaqadiman lafdan wa rutbatan wa ima an yakuuna mutaqadiman lafdan laa rutbatan wa ima an yakuuna mutaqadiman rutbatan ya laa lafdan soo lafdan laa rutbatan markaa ta dambe lixda masle ay ka soo baxayso isaga dib bayno dhigan intaba kitaabkaynu qurquriyo insha alla halkaasaad u raajci doonta dib haddaba eh, waynu noqonanaa waxaynu noqonanaa mar waynu qaybino waxaynuu qaybinay qaybihiisaa fara badane mutakalim iyo mukhaatab iyo qaybaynu u qaybinay mar labaad buu sheekhu qaybiye wuxuu u qaybiyey mustatir iyo baris buu u qaybiyey mustatirka tacriifkiisa isaa dusiyey waxba gurada kama keenayno mustatir maxaa la idhahdaa maa laysa lahu suuratun fi lafdi lafdiga iyo dhawaqa wax suuro ah kuma leh ya oo kelimadani laa nutqan walaa khatan ma soo muuqanayso waa la niyoonaya damiirka qum ku qarsoono kale weyaan damiirka qum ku qarsooni dee muu soo muuqanaya lafdan walaa khata ma soo muuqanayo sooma ma soo muuqanayo waaya markaa tacriifkiisaad bad xifdiyaysa mustatir maxaa la dhahdaa maa laysa lahu suuratun fi lafdi xagga nudqiga iyo xagga dhawaqa wax suura a kumale waynu isla fahnay sooma oo carabiyaumay dejin dee lafdi lagu cabiro waayo waxaad ka warantaa qowl ka yidhahdaan walfaacilu damiiru mustatirun taqdiiruhu anta sawta la idhahdo antadaasi waa damiir mustatira oo ficilka ku qarsoon antadani damiir mustatira oo ficilka ku qarsoon maaha waa damiir munfasila waxaa loo soo caariye qaatay damiirkii mustatirkaayo ah qofka mubtadiga unbaa loogu soo dhaweynaya ya ee ma soo muuqan karaba isagu mustatirka haddaba wuu inoo qaybiyo mustatirka laba loo qaybiya mustatir wujuuba iyo mustatir jawaabi qarintan la qarinaya inay waajib tahay iyo qarintan la qarinaya inay jaais tahay waa labada mustatirka wujuubkaa tacriifkiisa maxaa la dhahdaa shaarixaa idiin qoraya maa laa yaxullu maxalahu alsmu daahiru wala damiiru lbaarizu meeshiisa ma degi karo ismi daahiri mana degi karo damiir baarizi marka macnaheedu waa maxay ficilka rafcinaya weligiiba ha wuxuu rafciyaa oo uu ku camal falaa damir mustatir wey macnaheedu tacriifkiisa fahma maxaan idin idhi maa laa yaxullu maxalahu alsmu daahiru wala damiiru lbaarizu booska damiirkan uu leeyahay ismi daahiri ma fadhiisan karo damiir baarizina ma fadhiisan karo ma isla fahnaada wa kaa tacriifkiisu waay tusaale qum qum damiirka ku jira ka warrama saasuu noogu tusaale iyo idrib dee suuragal maa in lasoo muujiya in lasoo muujiya ma suuragal baa qum anta la dhada ya suuragal maa ma suuragal baa ismi daahir meesha inuu dego oo la dhado qum zaydun suuragal maa ma suuragal ma soka ilaahay yidhi uskun anta wasawjuka aljanna idhab anta warabuka faqaatila bushigaasaa kugu soo aroori kara maxaa laga jawaabayaa صaxiix waa tawkiidu lidamiir mustatiri fii damiirka mustatirkaa ah ku qarsoon buu taakiidinayaa damiirkan meesha yaalaaye damiirkii ficilka ma faacilkii ficilka ma faacilkii ficilka ma yaan shubhada lagugu soo aroorin iska ilaali haddaba imise meelood baa la istitaariya afar bay noo tilmaamay afartu inoo tilmaamay waa maxay ficilka amar faacilkiisu waa waajib istitaar marka laba shardi laga helo labada shardi waa maxay si fiican u fahma insha alla ya dhagaa soo jeediye maskaxda ficilka amar faacilkiisa waa la waa la istitaariya waana waajib xilima marka laba arimood laga helo labada arimood waa maxay ciddan lala hadlaya waa inuu nin yahay kelina waa inuu yahay ficilka amar faacilkiisu waa waajib istitaar xilima cidda lala hadlayaay marka ay tahay nin nin marka uu yahay mudakar marka uu yahay weliba keliya maxay naga baxay marka rusaan idhi waxaanu ni mudakar baynu nidhi maxay naga baxay muanas bay naga baxay haddee gabadh lala hadlayo dee faacilkiisi waajib istitaar may u muuqdaaba quumii baad odhanaysaa sheekh quumii baad ku odhanaysaa waa ya meesha joogtaba waaxid baynu nidhiye haddee tasniya lala hadlaya ama jamc lala hadlayna ka waran in badan baan kusoo celcelinay iyagana soo way muuqdaan maxaa la odhanaya quumaa iyo quumu markaa ficilka amar marka faacilkiisu waajib listitaar yahay oo marka labada shardi laga helo ka ficilka mudaaric marka ta lagu bilaabo marka lagu bilaabo ta marka lagu bilaabo shardi baynu udhiganaa iyadana shardigaynu udhiganaa waa maxay ciddaa ta'da lagula khitaabaya waa inay tahay nin waa inuu yahay mudakar keliya waa inuu yahay mudakar keliya waa inuu yahay ficilka mudaaric marka taa lkhitaab lagu bilaabo lagula hadlayo nin keliya faacilkiisi waa waajib istitaar maxay naga baxaya markaynu nihi nin markaynu nihi maxay naga baxay gabadh haddaa gabadh lagula khitaabayo ka warrama haddaa gabadh lagula khitaabayo uu muuqdaaba taquumiina waad odhanaysaa waa iyada meesha taalo haddaa tacdaasi taalkhitaaba inay tahay haybe ay tahayna isagaa soo wada waa ja-isulistitaabku ku biiri doona soo basiid ma wa mudk waaxid baynu nidhiye hadday laba noqdaan ka war taquumaani maan arag hadday jamc ka war taquumuuna maan arag waka maslada saddexaada sheekhu uu sheegay waa ficilka mudaaric marka lagu bilaabo hamzada maxaa la odhanaya ama gabadh ha ku hadasho ama nin aquumu iyo aqribubu qofku iska odhanaya waa waajib istitaar lama keeni karo maxaa u dambeeya inta uu ka warramay haddee lagu bilaabo nuun nuunka waxa ku hadla qofka mutakalimkaa ee mucadimu nafsi naftiisa weyninaya ama maca alghayra muxuu odhanaya naquumu buu odhanaya naquumu buu odhanaya afartaa goor buu ka sheegay waajibulistitaarka afartaa goor ayuu ka sheegay waajibulistitaarka waxaan ku daraynaa ficilka amar wax loo yaqaano waxaa jira ismu ficil amar wax laydha ismu ficil amarkaasina faacilkiisu waa waajib istitaar tusaale waa sah oo kale sah nin baad ku odhanaysaa aamus sah ismu ficil amar waa maay macnihiisu wuxuu ku macna yahay ficil amar saxiix wala la laakiin calaamadiisii ma aqbalayo ismu ficil amar baa la sheekha gadaal inoo keeni doona insha allah laakiin faacilkiisa la hayso waa waajib istitaar sah faacilkiisa waa maxay waa damiir mustasira waa anta waaa jira waa la dhaa ismu ficil mudaaric imisa marana shan soo ma ismu ficil mudaaric u geeya wuxuu ku macnayaa isme mudaaric waa awah oo kale awah bimacnaa atawajac waan xanuunsanaya weeyaan ufin bimacnaa atadaja waan ku dhibsanaya weeyaan haye marka waa maxay ficilkiis waa waajibul istitaar imisa maana lix baabul istifne markaynu marayna waxaa jirta afcaal maxay ahaayeen khala iyo cada iyo xashaa afcaashaasi afcaalul istifnahana faacilkoogu waa waajib istitaar ugeey iyagana toddoba ficilka loo yaqaano ficlu tacajubkana isna faacilkiisu waa waajib istitaar maa axsana zaydan oo kale ugeeya sow sideed maaha almasdaru naaibu can ficli masderka naaibka kaa ficilkiisana faacilkiisu waa waajib istitaar fa darba riqaab darban zaydan zayd garaac baa lagu faacilkiisu waa waajib istaaro waa anta lama soo muujin karo waa imisa sagaal ha laysku khilaafsan yahay ku daraano ismu tafdiilka waxa loo yaqaano weeyaan ismu tafdiilka culimadu isku khilaafsan yihin waxaa la arkay isagoo ismi daahiri rafciyey maslada loo yaqaano maslatlkuxli ya maslatlkuxli ma maqashay weli maslada maslatlkuxli la idhahdo arday in badan bay ku arta inaha iman doondaayo masaladaasi waay wuxuu rafciyaa ismi daahira ayuu rafciyaa ismi daahira ayaa u rafciyaa marka qaacidadiina maxay ahayd maa laa yaxullu maxalahu alsmu aahiru waladamiir baris ba sooma markaa tobankaasay sheegaan laakin kaa isaga way ka saaraan culimadu oo xoogaagaasa ku jira ayay dhahaan hal bayd baynu ku jamcin jirnay kutubtii horena kusoo marnay wasatru marfuucin biamrin xutima wa duuna yaa mudaaricin wasmayhima wa ficl alstinaai wtacajubi wa afcal tafdiili darban tusibi halkaa baydmaad iska xifdiyaysaa insha alla ka soco wa ima mustatirun jawaazan bu inagu yii ila laqmada waynu dhamayna mustatirka jawaazan ana labu ka sheegay laba ayuu ka sheegay labadaasi waa maxay ficilkii mudaaric hadee lagu bilaabo ka waran faacilkiisu waa ya horta mustatir maaa la mustatirka jawaaska daabitkiisa anfaano waa maa yaxulu maxalahu alsmu daahiru aw damiir lbaris waa waxa meeshiisa uu degi karo ismi daahiri ama damiir barisi waayahay wuxuu inooga tilmaamay laba labadaasi waa maxay haddee ficilkii mudaaric loo tiiriyo mudaker ama waaa ka dhow haddaa ficilkii mudaaric lagu bilaabo haddaa ficilkii mudaaric iya lagu bilaabo faacilkiis waa maxay jaa-isulistitar zaydun yaquumu u ku yidhi zaydun yaquumu waxaa kuu banaan inaad tidhaahdid yaquumu zaydun eega zaydun yaquumu wa huwa sawma huwadaasi waa jaa-isulistitar waayo meesheeda waxaa fadhiisan kara ismi daahira maxaynu odhan karnaa zaydun yaquumu abuuhu baad odhan kartaa zaydun yaquumu abuuhu baad odhan kartaa mayna saxansha waa sax waaya maslada labaad ee uu sheegay waa ficilkii mudaaric haddii lagu bilaabo loona tiiriyo gabadh gabadh aib oo maan haaib oo maqan faacilkiisu muxuu noqdaa jais istitaar mu hindun taquumu hindun taquumu hiya hindun taquumu hiya hindun taquumu ummuhaa baad iska karta hindun taquumu ummuhaa baad iska karta oo dee waxaa iman kara ismiga daahirka ayaa meeshiisii fadhiisan kara markaa labadaasu ka sheegay ficilkii mudaaric haddii lagu bilaabo ya ama ficilkii mudaaric haddii lagu bilaabo ta loona tiiriyo gabadh qaayiba labadaasu ka sheegay waxaynu ku daranaa ficilka maadi ficilka maadi faacilkiisu waa jaiz listitaar ficilka maadi faacilkiisu waa jaiz listitaar marka laga reebo laba masalo labada masalo inu hadda soo sheegnay maxay ahaayeen afcaal istitna ma ina ficil maadian khalamana ficil maadian ka isaga ka reeb waxaad kalood ka reebtaa eh, tacajubkana ka reeb ah. ma axsana zaydin iyadna waa ficil maadi ma iyadana ka reeb labada markaynu ka reebno inta kale kasoo hadhe maadi aragtid waa jais istitaar mayna basidayn iyana kugu laaqmin iska ilaali imisaynu haynaa saddexdhe saw saddex ma ismu ficil maadi waxa la yidhaha baa jira hayhaata iyo shataano iyo kuwaasaa jira faacilba weyana waa jais istitaar imisaynu haynaa afar soo maa ismi faacil wuu camal falaa faacilkiisu waa jais istitaar ismi mafcuul wuu camal falaa faacilkiisu waa jais istitaar amhilatu mubaalaqa way camal fashaa faacilkeegu waa ifatu mushabah waa camal musha faacilkiisu waa jaais listitar jaariyo majruurka faacilkooga waa jaais listitar darafka faacilkiisu waa jaais listitar waaso dhame camal balan waan baran doonaa insha alla ya baariskii baa inoo yimiday baariska suuradiisa sheekhaa inoo sheegay wuxuuna yidhi maa lahu suuratun fi lafdi lafdiga ayuu suura ku leeyahay lafdiga ayuu suura ku leeyahay saxiix walala darabtu tada ku jirta maanad arkay masha dee indhahaad ku haysa marka labaa loo qaybinaya mutasil iyo munfasil mutasilka daabitkiisu muxuu ahaan jiray sheekhaa ku qore maa laa yuftataxu bihi nudqu walaa yaqacu bacda ilaa fi xaalat ikhtiyaar daabitkiisu waa intaa waa wax hadlaan lagu bilaaban karin mubtada ma noqon karo ilaana xaalatu ikhtiyaar mma daba dhici karo xaalatu ikhtiyaar wuxuu jeeda xaaladda nariga nariga xaaladda aan gabayga ahayn ama xaaladda gabayga daruurta shicirka waa la keeni karaa wamaa nubaali ida ma kun tijaaratana anlaa yujaawiranaa ilaaki dayaaru waka munfasilkana maxaa la dhahdaa maa yuftataxu bihi nudqu wayaqaw bacda ila fi xaalat اlاkhtiyaar isaga hadalkaa lagu bilaaban karaa bacda ilaana wuu daba dhici karaa oo maxaa la odhanaya ana muminun maa qaama ilaa ana laakiin ka hore ma odhan kartide maa qaama ilaa tu maa qaama ilaa ka saamaad odhan karta ya ma odhan karti sheekh kumana bilaaban karti o ma odhan karti tu qaama ka akrama maad odhan karta ma ahrin karti sheekh iska ilaali hadana wuxuu yidhi mutasilkaa u qaybsamaya markaynu eegno xagga icraabka saddex marfuuc oo su-aal baa isla markaaba soo boodaysa sheekhow sodigii odhan jiray damiirku waa mebni waa maxay mucrabkan aad ka sheegaynaysaa iyo marfuuc waa maxay waa sidee waxaad odhanaysaa sheekh waa maxalan waanigii kugu qayday maana maxalantaydinan maxalantu halkay ka timida waa halka laga icraabaya damiirkan maxalka ayaa laga icraabaya waa inaad fahanti marfuucun maxalan marfuu eh, mansuubun maxalan majruurun maxalan mutasilkii saddexdaasaa loo qaybinaya waa marfuucun maxalan mansuubun maxalan majruurun maxalan saddexdaasaa loo qaybinaya hadda ma fahamte waaya mutasilka intaa uqaybsamaya ama munfasilka miya wuxuu uqaybsami doonaa un muxuu uqaybsami doonaa marfuucun maxalan iyo mansuubun maxalan ma jiro majruurun maxalan baa jiro markaa marfuu eh, damiirka mutasilkii kolka la isku wadageeyo wuxuu noqon doonaa lix iyo soddon lix iyo soddon buu noqonaya lix iyo soddonka waxaa ku ka imanaya itnaa cashara marfuucun maxalan waitnaa cashara mansuubun maxalan wana cashara majruurun maxalan min lix iyo soddon waa lix iyo soddonka munfasilkuna muxuu noqon doonaa afar iyo labaatan bu isagu noqon doonaa kii majruurka ayaa isaga ka baxay waay ma anta ma anta ka ana walaa anta ka ana saaseed miya ma ma anta ka ana damiirka caynkaasi oo kale hadii la keeno waxaa la odhanayaa maxay waxaa la odhanayaa waxa degay meesha damiiru rafca ayaa degay oo kaafkani wuxuu ku jiraa waa damiirka damiiru rafca ahaan jiray niyaaba ahaan buuna meesha u yaala ee majruur ha u haysan iska ilaali waaya daahirka way khilaaftay marka intiiba de halkaas inoogu tiriya darabtu waad garanaysiin darabnaana waad garanaysiin darabtana waad garanaysiin darabtina waad garanaysiin dee hore inuu soo bastinay sooma wax loogu noqdo male araabkoogana kitaabkii hore ayaynu kusoo baranay marka intoo dhan ba ayaa faacila waxa ka dambeeyaana waa xarafku tusinaya waxa waxa weeyaan danta looga leeyahay oo darabtu tada ayaa faacila darabnaana nuunka ayaa faacila darabta waa taada darabti waa gabadh lala hadlay waa taada darabtumana waa taada miimka waxaa la dhahdaa xarfu cimaad aliftana waxa la dhaha xarfun daalun calaa tasniya darabtum waa taada miimka waxa la dhahda jamac buu kutusinaya darabtunna waa taada nuunkuna muxuu kutusinaya jamac dumara daraba waa huwa waa jasur istitaar darabaa waa halkee daraba faacilkeygu waa damiirka baariska ee la socda ya darabuu waa wowga darabat waa hiya daraba taa buu kusoo daray haddaynu markaa damir rafciyi tirna saddex iyo toban bay noqonayaan badde laakiin sida asaxa waa laga saara darabata darabaan baa ku wada dhaca rag iyo dumarka darabnana waa dumarkii waa nuunkaa muuqday weeye mansuubka maxalkana waa ka halkan kuugu tiriye isagana muxuu ku yidhi isagana akramanii akramanii dee faacilkun soo qadar akramanii zaydun akramanaa labada hore waa mutakalimkii de soo ma garanaysaan ila damirki intaasuma loo qeynay mutakalim iyo mukhaatab iyo me intaasun isha waa intaasun akramaka waa nin lala hadlayo akramaki gabadh lala hadlayo akramakuma laba ragoo lala hadlayo ama laba dumara akramakum jamac raga akramakuna jamac dumar akramahu nin maqan akramahaa gabad maqan akramahuma laba maqan tasay doonaan ha aadaan akramahum jamac ragoo maqan akramahuna jamac dumaroo maqan maynaba sidaan taasina majruurkii baa ku yimid majruurku mansuubku lamid yuu ku yidhi suurada mansuubka ayuu kala mid yahay laakiin caamilkun lagu kala garanaya midna caamilkaa caamilu jara midna caamilka ayaa caamilu nasba dee caamilu jirkuna labay ku noqoni ama xarafuu noqon ama mudaafuu noqon isagoo xarafuu ku yiri marra b b akramanii un lagu lahayn mayna isku mid ahayn xagga suurada ka horena caamilu ku jiray oo ah ka dambana maxaa ku jira caamilujo rabbiya unba ku jirta waa isku mid aye mar rabbina mar akramana un mayna ahayn mayna xagga suuradaas kaga mid ahayn laakin maxay ku kala duwan yihiin ku kala duwan aye mar rabbiki unbaad ohanaysaa ba un mar rabbiki mar rabbi mar rabbika mar rabbiki mar rabbikuma mar rabbikum mar rabbikuna mar rabbihi mar rabbiha mar mar rabbihima mar rabbihim mar rabbihinna mayna intaasunayn waa basiid isaga oo mudaaf jari ka hora inta waad keeni kartaa may la tahay isagoo mudaaf u jaray jaaa ulaami aye jaaa ulaamuna aye jaaa ulaamuka aye jaaa ulaamuki de waa kada saas ma adag kuma jiro kaasaan ku dayn doonaa insha allah marka taqsiimaadkiisuna iska xifdiya marka ugu horeysa maxaynu qaybinay saddex mutakalim mukhaaab iyo aayb mar labaad baynu qaybinay maay noo qaybinay waxay noo qaybinay mustatiryo iyo baris bayno mid kastana baabidkiisa ongusiyo soo ma mutasilka aynu qaybinay maxay noo qaybinay waajib listitaar iyo jaais listitaar waajib istitaarka imisaynu ka dhignay sagaal halna waynu ka reebnay sooma jaaisulistitaarna waa intaa wixii ka soo hadhay intaa wixii ka so hadhay dee ku celimayna waqtigaa nagu celiliye haye maxaa ku ogay bariskii tacriifkiisa sheekha kuu sheegay imisa loosii qaybiyey mutasil iyo iyo munfasil mutasilka daabitkiisa sheekhaa kuu sheegay munfasilka daabitkiisana sheekh ayaa kuu sheegay mutasilka tiradiisu imise ka kooban tahay lix iyo soddon munfasilkana afar iyo afar hal masala halkaa ka booday damiirku haddii mustatir yahay muxuu noqdaa waa qaacido guud damiirku hadduu mustatir yahay weligii muxuu noqdaa marfuuc buu noqdaa haddaba marfuuca ilaa afar arrimood baa soo gudagelaya mubtadu waa marfuuc abarku waa marfuu faacilku waa marfuu naayb faacilku waa marfuu sooma damiir mubtadu wuu noqon karaa de damiirka abarkina wuu noqon karaa naayb faacilku noqon karaa faacilku wuu noqon karaa haddaba maxaa looga jeedaa intaa kee looga jeedaa faacil iyo naayb faacil weeyaan hadduu damiirku u mustatir yahay oo u marfuuc yahay weligii ama waa facil ama waa naayb faacil qaacida shaksaa ku xigta iyana ku hoos mari hadduu damiirku mustatir yahay e weligii ama waa faacil ama waa naaib faacil iyay ku dhaafin ay maxay noo yimiday mutasilkaynu sii qaybinana xageenu ka qaybinanaa maxalka icraabka uu ka yaalo mar marfuuc buu noqdaa faacil buu noqoni daama mubtad waxbuu noqoni marna wuxuu noqonayaa mansuub buu noqoni marna majruur buu noqonayaa maynaba sidaan culimo wallahu aclam subxanak allahum bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk